alaayatu aayaddan fii kadaa shaygaasay ku soo degtay yuraadu waxaa loola jeedaa bihi qowlkaas taaratan marmar annahu arrinka la sheegay oo arrinta la sheegay sababu nusuuli soo degidda sabab inuu ahaa wayuraadu waa loola jeedaa bihi qowlkaas taaratan marmarna ana daalika arrinka la sheegay daakhilun inuu soo gelayo fi aayati aayadda macnaheeda wain lam yakun yuusanba noqon asababa sababka kamaa taquulu sidaad u tidhaahdo cuniya waxaa loola jeedaa bi haadihi aayati aayaddan kadaa sidaas waxa weeyaan istilaaxaadka mufasiriinta fahamka la fahmaa qur-aanka iyo tafsiirka fahamkiisa qaybta ugu weyn weeye wuxuu ku leeyahay markaad aragto salafka oo kule naزlat haadihi اlaayatu fii kada maxaa loola jeedaa laba macnaa mid loola jeedaa ku in loola jeedo sabab nusuul mubaashir ah sabab nusuul mubaashira ah macnaheeda waxa weeye arin ayaa taagneed arintaas ilaahay isagoo marka cilaajinaya ama dawaynaya ayuu ilaahay aayad soo dejiyo waa sabab nusuul mubaashira ah markaas arinaad dhacday arintaasa ah marka waxa weeyaan waxaa loo baahday in xukun sharciga loo helo arintaas xukunkii sharciga loo baahnaa aa ilaahay aayad soo dejiyey arrintii ka hadlayda sabab nusuul mubaashira sidaasaa la yidhaha marka in sidaas loola jeedaa waa dhici karta mar marna waxaa loola jeedaa loolama jeedo sabab nusuul aayadda arrintaanoo taagan a aayaddu soo degtoo ka jawaabtay maba loola jeedo ee waxaa loola jeedaa macnahan aayaddu soo gelayaa oo aayadda macnaheedu ka mid labadaas macnaa mid loola jeedo marka sida uu inin dhigayo sharxa maxamed saal uthaymiinba alfaada laga cabiro sabab nusuulka waxa weeyaan waa saddex sababu nusuulka waxa weeyaan alfaada laga cabiraa waa saddex saddexaa ugu badan in la yidhaahdo sababu nusuuli haadihi اlaayati kada wa kada aayaddan sabab nusuulkeedu waa saas qof salafkaahaa yidhi mufasiriintii mid ka mid ahaa yidhi taasu waa sariix ay ku tahay wax kalena ma aqbali karto macnaheeda waxa weeye arrintan oo taagan oo la sugayo dawo iyo xal a aayaddan alla soo dejiyo wey macno kalena ma aqbasho kaliya waxaad fiirinaysa sanadku ma ansaxay masma ansixin waa xadiid oo waxa weyan marfuucay ku xugun tahay kaliya waxaad fiirinaysaa waxa weeyaan ma ansaxay sanadku mase ma ansixin hadduu ansaxay waa khalaas xadiis marfuuca hadduusan asxin waa xadiis daciifa laakiin macno kale ma aqbasho marba haddii la yidhi sababu nusuuli haadihi alaaya aayaddan sabab nusuulkeedu waa saasaa lagu yidhi macnaheeda waxa weyn arrintaanoo taagan oo ilaahay weynaa subxaana wa tacaala xukunkiisa la sugaya aayaddu soo degto ilahay ku xukmiy wax kale maa taas waa mid tacbiirka labaad in la yidhaahdo in la yidhaahdo waqaca kada wa kada fanazlat haadihi aaya saasya saasa inta dhacday aayadan soo degtay ama waxaa la yidhi xasala kada wakada fanzla allahu taaala faanzla allahu hadihi alaaya labadaas waa isku macno in la yidhaahdo xasalat kada wakada saasaa dhacday faanzla allah fabisababi wuquuci daalika arrintaas dhacday sababteed maadaa sababiya fiida ayaa sababiya arrinta dhacday sababteed ayaa nazlad haadihi aayad aayadda usoo degtay amase anzl allahu alla soo deji labadaba taas haddii la yidhaahdo sababu nusuul mubaashira weeye sida daahirka ah macnaha sida daahirkaa tii hore naxaan idhi sariix weeyaan ta naxaan idhi sida daahirkaa fiiri tii hore macnaha wax kale ma aqbali kartin ilaa sabab nusuul weeye tanna boqolkii siddeetan iyo shan ama boqolkii sagaashan waa sabab nusuul daahir sabab nusuul weeye waxaa laakiin dhici kartaa boqolkiiba toban inaysan noqon sabab nasuul waa dhici karta fiiri ah, labaduba labadaas wey waxa weeye sida daahirka macnaha qaalibka oo ay u badan tahay mar haddii la yidhaahdo waqaca kada wa kada fanazlat hadihi اlaaya amase faanzla lahu hadihi اlaaya markaa sida daahirka ah waa sabab nasuul ayadana keliya sanadka un baad fiirin ayadana maxaa soo haray naزlat hadihi اlaayatu fi kada wa kada taasaa soo hartay aayadaanu sidaasay ku soo degtay aa lagu yidhi naزlat hadihi اlaayatu kada wa kada naزlat hadihi اlaayatu fi kada wa kada kelmadaas marka la sida shiiku kuu sheegay sabab waa mujmal macnaha waa u sinan tahay waxa sabab nusuul inay tahayna waa dhici kartaa inaysan ahayna waa dhici kartaa midna uma badno marka eh, miaalaan ka bixinayna miaalo ayaan ka bixinaynaa maala abidar alkifaari saxaabiga jaliilkaah la idhaahdo ee dhintay hijradu markay soddon iyo labada aheed abidar alkifaari wuxuu yidhi naزlat haadaani khasmaani اkhtasamuu fii rabbihim aayaddaas waxay ku soo degtay fii sittatin min qurayshin lix oo quraysh ka ay ku soo degtay iiri nazalad fi wey soo maa waa tii oo labada dhinacda aqbali kartay nazalad way soo degtay wi haadaani khasmaani ikhtasamuu haadaani labadan kooxood khasmaani waa laba iska soo horjeeda oo ikhtasamuu ku doodeen fii rabbihim labadaan aayaddaas waxay kusoo degtay yuu yidhi fii sittatin min quraysh lix quraysh ka mid ah caliy bnu abi aalib wa xamsat bnu cabdilmualib wa cubaydat bnu اlxaariq wa shaybat bnu rabiica wa cutbatu ibnu rabiica wa weliid ibnu cutba lixdaasay kusoo degtay oo lix muslim iyo waxa wey saddex muslim iyo saddex gaal kale ah saddex muslim iyo saddex gaal kale ah maalintii beder intaan dagaalku bilaaban carabta badanaaba dagaalka waxay ku bilaabi jireen waxa la yidhaha mubaarasa mubaarasa isku soo bixid isku soo bixid marka markii labadii ciidan iska hor yimaadeen labadii fariiq fariiqii muminiinta fariiqii kufaarta ayay saddex nin horay usoo saareen quraysh ah. saddex nin ay soo saareen waxa weeyaan shayba ibnu rabiica iyo cutba ibnu rabiica iyo welid ibnu cutba ibnu rabiica ayay soo saareen ta soo bixeen waxay ihahdeen saddex noo soo saara saddex nin oo ansaaraha soo booday oo ihahdeen annagaa u diyaara waxay idhahdeen alla idha rag noo qalma waa waana lays yaqaanaa laakiin idinkaaynu dooni waxaan rabnaa wiilasha ilma adeerayaalkeena ee maka nooga soo tegey ee diinkuna kala geeyey oo wada dhalanay raggaasaan rabnaa maanta inaas barannay ayagu ha soo baxeen markaasaa nabigu taajiye xamse istaag cali istaag haye saddexdoodaana istaageen oo nabiga qaraabadiisii saddexdoodu markay istaageen sida xadiiska saxiixa ah waana nagu soo laaba qisada matniga inoogu imaan doontaa kitaabkeeda waxa weeyaan xamse wuxuu ku soo aaday cutba ibnu rabiica waa sida xadiiska saxiixa ku sugan yahay maaha sida mashhuurka sida mashhuurka matniga inoogu imaan doonta cutb ku soo aaday ibnu rabiica xamza waana dilo waa kala gooy xamsena waxba ma gaarin waa ka nabad galay calina wuxuu ku soo aaday shayba ibnu rabiica waana kala jaray waxna ma soo gaarin cubayda ibnu alxaari wuxuu ku soo aaday welid ibnu cutba laba nabaray isdhaafsadeen laba seefood oo mid walbaa la dhacayo isjelciyeen laakiin haddee ubayd cubayda waxaa u nool labadiisii saaxiib labadii anta soo boodeen oo ka soo taqalluseen labadii kale ay cadowgiina israaciyeen saaxiibkoodiina qaateen saasaa mubaarasadii ku dhammaatay saddexdii gaaloo laga taqallusay soo ma jeedin markan durbaba cadowgii waa niyadjabayba saasa waa ku niyadjabsan yihi kadibna waxa weeyaan lixdan iyo toddoba gaal aa laga gowracay marka aayaddaas sidaasay ku soo degtay weliba waa ku dhaartay oo wuxuu yidhi riwaayad kaleeto wuxuu yidhi waxa weeyaan abidar waa ku dhaartay uu yidhi ninka la ihahdo qays ibnu cibaad waa ku dhaarto waxaan ku dhaaran ah uu yidhi waxa weyan aayaddaas wax kale inaysan kusoo degin ee saddexdaasay kusoo degtay ah. waxa weeyaan saddexdaas ayay kusoo degtay cali ibnu abi aalibna sidoo kale uu yidhi wuxuu yidhi nazalat haadihi alaayatu fiina annagay nagu soo degtay ah. annaga midkaas horeeto bukhaariyaa warina calina wuxuu yidhi annagay nagu soo degtay uu yidhi ayadana muslima warina marka waa waxaan rabaa bukhaari ayadana warina labadaba waa calina waxa weeye annagay nagu soo degtay u saddex lixdeennaas waxa weeye ninka la idhaahdo abidarna wuxuu yidhi waxay ku soo degtay lixdooda marka macnaheeda waxa weeye arrintaas markay dhacday ee ilaahay aayaddan soo deji waa sabab nusuul mubaashara lafdiguna naslad hadi aayatu fi kada wey waxaa dhacda mararka gabal in la arko in la idhaahdo naزlad haadihi اaayatu fii kada loolamana jeedo arintaanoo taagana aayaddu soo degtay ma loola jeeda ama arrintaanaa dhacdinkaas aayaddu soo degtay ee waxaa loola jeedaa arrintaanu waxay soo gudagelayda aayadda macnaheeda saasaa loola jeeda hadda laban taas miaalkeedu waa tii hore waa ka baxno ah ayadoo la leeyahay naزlad haadihi aayatu fii kada loolana jeedo sabab nusuul mubaashira tii hore saasay ahayd laakiin hadda waa inaan miaalina haddana waxa weeyaan ayadoo la yidhi naزlat hadihi اaayatu fii kada sabab nsulna loola jeedin ee loola jeedo macnahaanu aayadda macnaheedu soo gelaho ka waxaan ku miaal usoo qaadayna caaisha bint abi bakr sidiqa radia allahu canhaa caaisha waxay tidhi maa uraa haadihi aaya u um, malay maayo aayaddan nazlad inay ku soo degtay ilaa fi lmuadiniina muadin wax aan ahayn inay kusoo degtay u um, malay maayo waman axsanu qowla miman dacaa ilى اllahi wacamila صaalixa yaa ka wanaag badan xagga hadal ahaan qofka ilaahay dadka ugu yeera camal saalixana sameeyey wa qaala inanii min almuslimiin muadiniintaay kusoo degtay ulama jeedo muadina joogay markaas aayaddu soo degtay iyadoo ka hadlayda sababtoo ah aayaddu waa maki aayaddaanu waa aaya makiya suuratulfusiladay ku jirtaa aadaanna goormaa la jideeyey waxaa lagu jideeyey madiine markii la yimid aayadda soo degiddeedaba ka horreeyeyba aadaankaaba dambeeyey muadiniin waxaa la helay markii la tagay soo ma jeedid marka maxaad ku daweyne markaasoo kale hadaadan aqoonin istilaaxan waad wareera waxaa leedahay xu aha sabab nusuulka iyo aayada soo degideeda aayaddu horaydo ilaa sabab nusuul waxaa la idhahdaa sababku waa inuu hormaro maro kadib aayaddu soo degto saasaa la sabab nusuul haddana fiiri aayaddiia soo degto maka iyadoo la joogo adinna goormuu dhacay madiino markii la tegey marka la dambeeya mana sababka iyo iyo musababkan ayaa hormara sababka marka loolama jeedo arintaanoo taagan ayaa aayaddu soo degtay loolama jeedo ee waxaa loola jeedaa waa aayadda macnaheeday soo gelaan qofka muadinkaa waxa weeye aayaddan waa soo gelaan xayl wuxuu ka mid yahay dadka ilaahay dadka ugu yeeraya oo rubnigii ugu weynaa bacda tawxiid dadka ugu yeeraya marka waa sidaa tanna waxa weeyaan ayadana waa xadiis waa waxa weeyaan caaisha bint abi bakr asidiiq aarkeedaas waxa weyan ibn abi shayba ayaa musanif musanafka ku wariyey marka labada macnaba waa ku timaada haddii la yidhaahdo naزlat hadihi اlaayatu fi kada labada macno baa ku timaada in loola jeedo sabab nusuul mubaashara arrintaanaa dhacday markaasaa ilahay aayadda soo dejiyey waxaana ku misaalinay labada xadiisoo bukhaari oo ah ninka la abidar alkifaari iyo cali bn abi aalib oo yidhaahdeen haadaani khasmaan iqtasamuu waxay ku soo degtay lixdan quraysheed waxaa dhici karta naزlat hadihi aayatu fi kada in loola jeedo aayadda macnaheeda ka mid ee aan macnuhu ahayn arrintaanoo taagana aayad soo degtay taasna waxaan ku mitaalinay qowlka caaisha ee musanaf cabdirasaaq wey ibn abi cafwan musanaf ibn abi shaybaan rabaa marka labadaas macno ay aqbali kartaa sa mas-uulkana waa sheegno saddexdaasa loo qaybiya midna waa sariix midna waa daahir kanuna waa mujmal labada macnoba waa aqbali karaa wa qowluhum yidhi shiika waxa weeyaan salafka qowlkooda ay yidhaahdaan nazalad way soo degtay haadihi aayatu aayadan fii kada arrintaasay ku soo degtay yuraadu waxaa loola jeedaa bihi qowlkaas taaratan marmar annahu arrinkaasu sababnusuuli sababnusuul inuu ahaa oo sababnusuul mubaashira uu yahay arrintaasoo taagan aayaddu inay kusoo degtoo daweyday taas waa wa yuraadu waxaa kaloo loola jeedaa bihi qowlkaas taaratan marmar anna daalika arrinkaasu daakhilun fi laayati aayadda macnaheedu soo galaa aayadda macnaheedu ka loolama jeeda arrintaanu taagana aayaddu soo degto labadaas macnaba waa dhici karta mhm. wain lam yakun yuusanba noqon arrinkaanu asababa sabab sabab ma ahan oo yuusan noqon sabab hadduu rabo laakiin aayaddan macnaheedu soo gala saas in loola jeeda wain lam yakun yuusanba noqon asababa sabab kamaa taquulu sidaad u leedaha oo kale cuniya bi haadi laayati aayaddan macnaheeda waxaa loola jeedaa kada saasay la mid nazlat hadi aayatu fi kada marmaray waxay la mid tahay cuniya hadi aayatu fi kada aayaddan macnahaasaa loola jeedaa saasay la mid tahay oo aayaddii un macniidii lagu fasiraya macno ka mida waqad tanaasaca alculamaau culimmadu waxay ku doodeen fii qowli saaxibi saxaabiga qowlkiisa oo uu yidhaahdo nazalad way soo degtay haadihi alaayatu aayaddan fii kada arrinkaasay ku soo degtay hal yajri ma wuxuu marayaa qowlkaasu majra lmusnadi xadiis marfuuca makaanu maridiis kamaa yadkuru sida uu u sheego asababa sababka alladii sababka unsilad aayadda la soo dejiyey lijlihi asaga daraaddiis ow amase yajri qowlkaas wuxuu marayaa majra tafsiiri tafsiir makaanu maridiis tafsiirkaasoo minhu saxaabiga xaggiisa ka ahaaday alladii tafsiirkaasoo laysa bimusnadin aan musnad ahayn halkaana masle muhiimo kalu keen hadda waxaan soo ogaanay haddii la yidhahdo nazlat haadihi alaayatu fii kada inay laba macno mid ay aqbasho laba macno inay aqbashaan hadda wuxuu ku leeyahay waa yahay saxaabi markuu yidhaahdo naزlat hadihi اlaayatu fii kada ma xadiis marfuucaha mase waa tafsiir isagu iska leeyahay halkaa la marsiina hal maado aan ka hormarina marka waa in la ogaado hal maado sababu nuzuulka sida cilmulmusطalaxa muqararka ku ah ana asbaaba nuzuul lahaa xukm marfuuc sabab nusuulka mubaasharka ah xadiis marfuuca xukunkiisu leey taas waa inaad ogaato sabab nusuulka hadii la ihahdo sababu nuzuuli hadihi aayati kada wa kada ayaa nin saxaabiyu yidhi macnaheeda waa xadiis marfuuca ah. ilaa nabigii waktigii qur-aankan wuxuu soo degay waktigii nabiga marka waktigii nabiga loo tiiriy marka waa xadiis marfuuca sida musطalaxulxadiidka muqararka ku ah kutubaha muqararka waxa weya aaday saas uga caddaysa dalcatu anwaarka o kale tafsiru صaxaabiyi lahu tacalluqu bisababi rafci lahu muxaqaqu waxa weeya sabab nuzuulka waxa weeyaan waaa sabab ab waxaan rabaa tafsiiru saxaabiga waxa weyan tacaluqu hadduu ku leeyahay sabab nusuul wuxuu iska leeyahay waa oo loo xaqiijiyey xukmu marfuuc hadduu sababu nusuulka uu saxaabigu yidhahdo sababu nuzuuli hadihi aayati kada amase tii kaleeto daahirka aheedoo ah waxa weeyaan xasalad kada wa kada faanzala lahu hadihi اlaaya mar sabab nusuul uu yahay lahu xukm marfuu xadiis marfuuca ku xukunya taas horta marka hore markaan ogaano in sabab nasuulku xadiis marfuuca ku xugun yahay oo xukmu rafci uu leeyahay ayaan marka khilaafkan kala garan karnaa wuxuu ku yidhi culummadii marka waxay isku khilaafeen saxaabi hadduu yidhaahdo nasalat haadihi alaayatu fii kada wa kada aayaddaanu saasay ku soo degtay uu yidhi ma dhihin sababu nusuuli haadihi alaaya mana ku dhihin xasala kada wa kada faanzla allahu hadi aaya kuma dhihin labadaas ila labadaas ayaga waa soo ogaanay ee wuxuu ku yidhi nasalat hadi aayatu fi kada wa kada ma xadiis marfuucaha mase waa tafsiir saxaabi maxaa la leeyi taas jawaabteeda qofkii tii hore fahmay waa fahma culammadu waa isku khilaafeen bukhaari isaga wuxu yidhi waa xadiis marfuuca halkaasuu ka baxay bukhaari wuxuu yidhi xadiis marfuuca weeye mar kastoo saxaabigu yihahdo nasalat hadi aayatu fi kada wa kada amadii kaleeto ahladiikuna ku khilaafeen waay hahdeen ma ahan xadiis marfuuca waa tafsiir saxaabi saasay iskugu khilaafeen matniga noogu iman khilaafkaas laakiin qowlka sawaabkaa waa maxay qowlka sawaabkaa waxa weeye hadeer sow sooma oon sooma ogaanin nazalat haadihi alaayatu fi kada wa kada inay labadaba noqon karto inay noqon karto saw nusuul mubaashara iyo noqon karto aayadda macnaheeday ka mid taha arrintaan ogaanin khalaas haddii inta la tatabuco waa la markuu saxaabigaan yidhahda naزlat hadihi اaayatu fi kada wa kada waa la fiirina waa riwaayooyinkaa la fiirina hadday u caddaato inuu ula jeedo aayad arrintaanoo taagana aayaddu soo degtay lahu xukmu marfuuc haddii markii la fiiriyo qaraa iyo saabiqa iyo laaxiqa la fiiriyo ay arrintu caddaato inuu ula jeedo aayadda macnaheeda arrintaanu ka midta ee uusan ula jeedin arrintaanoo taagana aayaddu soo degtayna laysa lahu xukmu marfuuc markaasna waa wl waa tafsiir saxaabi ah, yusiib wa yudi hadduu rabana waa sib hadduu rabana waa kuga fa khalaas marka taas un baad ku dawe lagu kala rajaxa ah, waxaad leedahay maadaama laba macno ay aqbali karto haddii marka la fiiriyo adilada la raacraaco ay caddaato inuu yahay waxa weya sabanusuul lahu xukm marfuu xukm marfuu wey waana mar dhici karta inuu gafaa markaas ila xadiis marfuu xukunkiis weya lagu yidhi haddii marka macnaha la raacraaco ay caddaato inuu la jeedo tafsiir aayadda macanideeday kamid tahayna waa qowl saxaabi markaas xadiis marfuuca maaha waa qowl saxaabi ku fasiray aayadda mumkin inuu asiibo waa sida u badan inuu ku gafana waa dhici karta ilaa mujtahidiintu un labadaas unbay udhexeeyaan marka taasna jawaabkeeda dawadaah waa midkaas waqad tanaasaca alculamaau culammadu waxay ku doodeen fii qowli saaxibi saxaabiga qowlkiisa saxaabi hadduu yidhaahdo nasalat haadihi alaayatu aayadan waxay ku soo degtay fii kada wa kada saas fii kada wey hal kada wey hal yajrii qowlkaasu ma wuxuu marayaa majra lmusnadi xadiis marfuuca oo nabiga loo tiriyey makaanu maridiis oo ma xukmu rafci miyuu leeyay kamaa yadkuru sida marka uu sheegoo kale saxaabigu asababa sabab alladii sababki unilad la soo dejiyey unilad aayadda la soo dejiyey liajli sababka daraaddeed sida kaasoo kale miyuu xukmu rafci leeyahy ilaa kaas asaga xukmu rafciyu leeyahy ah, xukmu rafciyu kaasuu leeyahy laba siiquuna leeyahy waa nagi sheegnay ah, siiqo sariixa iyo siiqo daahira uu leeyahy sabab nusuulku waana sheegnay labadii siiqada siiqada ah sababu nusuuli hada aayati kada iyo waqaca kada wakada ama xasala kada wakada fanazlat hadihi اlaaya ama faanzla lahu hadihi اlaaya aw yjri mase wuxuu qowlkaasu marayaa majra tafsiiri tafsiir makaan maridiis tafsiirkaasoo minhu saxaabiga xaggiisa ka ahaaday alladii tafsiirkaasoo laysa aan ahayn bimusnadin nabiga loo tiriyey oo waa qowl saxaabi labadaasa isku khilaafeen falbukhaariyu imaam albukhaari yudkhiluhu qowlkaas wuxuu geliyaa filmusnadi xadiiska musnadka saasuu asagu ka yeela marba haddii saxaabi yidhaahdo wadadaasuu bukhaari marsiiya wa ayruhu ayru bukhaariyi bukhaari ayrkiis oo ahluxadiidkiiya waxa weeyaan laa yudkhiluhu qowlkaas ma geliyo fi musnadi musnadka ma geliyo musnadka ah, eh, qowl saxaabiga ka dhigaa wa akaru lmasaaniidi laakiin musnadyaalka kuwa ugu badan calaa hada istilaax istilaaxaanay ku sugan yihiin oo ah inaan la gelin ah, naزlat hadihi اaayatu fii kada inaan xadiis marfuuca laga dhigin oon ugun xukmu rafci aan la siin sidaasay u badan yihiin kutubaha masaaniidda ka musnadi axmed sida musnadka axmed oo kale iyo waqayri qayrkiisba haye arrintii kale uu mar kale kuugu caddayna oo aheed haddii sababu nusuul cad la sheego oo la yidhaahdo sababu nusuuli hadihi اlaayati kada wa kada ama kii kale siiqadii kaleo la sheego aheed waqaca kada wa kada ama xasala kada wa kada saasaa dhacday faanzla allahu hadihi اlaaya amase fanaزlat hadihi اlaaya taas ayada waa sabab nusuul sariixa soo maaha taas waa isku waafaqsanyin xukmu rafci in la siiyo raba inuu kuu sheego wuxuu ku yidhi bikhilaafi ma wadalika arrinkaas soo qadaro bikhilaafi maa shay ayuu khilaafsan yahay idaa dakara saxaabigu hadduu sheego sababan sabab sababkaasoo nasalad ay soo degtay aayaddu caqibahu gadaalkiisa hadduu saxaabigu sheego waxa weya sabab oo u yidhi arrintaasaa dhacday fanazlat haadihi alaaya uu yidhi ama wuxuu yidhi arrintaasaa dhacday faanzla lahu haadihi alaaya uu yidhi sababunta sheegayuu sheegay gadaalkiisa caqibahu weeye amase caqiibahu labaduba ku bannaanta caqiiba iyo caqiba gadaalka wey waxaana badan luqada carabiga isticmaalka caqiba laakiin labadooda laba macno sax fa inahum muxadiiinta kullahum dhammaantood yudkhiluuna way geliyaan mila haadaa kaasoo kale filmusnadiya geliyaan dhammaan muxadiiintu taas waa isla ogoliy ah, muxadiiintoo dhan mar haddii la yidhaahdo saas iyo saasaa dhacday fanazlad hadihi alaaya amase faanzala lahu hadihi alaaya arrinaa la sheegay markii la sheegaa la yidhi gadaalkeeda aayadda soo degta ama waxaaba la yidhi sidii kasii caddeed oo ahayd sababu nuzuul hadi aayati kada wa kada markaas sababu nusuulka noocaasa muxadisiintao dhan way isla ogol yihiin xadiiska musnadka ayaa lagu daraya wa idaa curifa haada kaas haddii la garto fa qowluhum salafka qowlkooda ay yidhaahdaan amase saxaabada qowlkooda nazalad way soo degtay fii kada sidaasay aayadaanu soo degtay laa yunaafii ma anfinayo kama hor imaanayo qowlal aakhari kan kale qowlkiisa uu yidhaahdo naزlat fii kada sidaasay ku soo degtay haddii saxaabi yidhaahdo naزlat hadihi اlaayatu fii kada wa kada markaasaa saxaabi ka yidhi yidhi naزlat hadihi اlaayatu fii kada wa kada waana laba macno is aan islahayn laba macno aan islahayn wey mid wuxuu yidhi hebel hebelay ku soo degtay arrintaas midna wuxuu yidhi hebel hebelay ku soo degtay khalaas marka iska hor imaamayaan maxaa yeele waxaad ogaatay naslad hadihi aayatu fii kada wa kada laba shayba inay noqon karto arrintaana sabab u aheed aayadda iyo inay noqon karto arrintaana aayadda macnaheeda ka marka waxaa dhici karta labada arrimood ay sheegayaan waxaa dhici karta waxa weya labada arrimoodba inay sabab aayadda u ahaayeen ilaa laba sababood aayaddu waa yeelan karta waanu arki doonaa o waxaa kaloo dhici karta labadooda midna inuusan sabab ahayn mid walba ula jeedo macnaha aayadday ka oo labaduba macnaha aayadda ka mid noqdaan waxaa dhici karta mid inay sabab tahay midna aayadda macnaheeda soo gelaydo intu waa dhici karta marka iska hor imaamaya wax iska hor imaasho ma jira man aayadda labada macnaba waa ka hadlaysaa markaas ah. intuba waa aqbali kartaa arin midaa sabab nusuule midna aayadda macnaheeday soo geli ama labadaba aayadda macnaheeday soo galeen midna sabab nusuul maa ah, intuba waa dhici karta marka iska hor imaan mayaan wax culays aha ku arag dad aragto laba se laba qowlo iskhilaafsan midna leeyahay aayaddu sidaanay kusoo deg midna sidaanay kusoo deg maxaa l sidaan naslad haadi aayatu fi kada anba sabab nusuul ku cadayn soo maa khalaas marka wuxuu ku yidhi idaa curifa haada macnahaas hore hadii la garto waxaa marka fududaana faqowlu axadihim selafka mid ka mida ah hadalka uu yidhaahdo nazalad way soo degtay fii kada shaygaasay kusoo degtay la yunaafii qowlkaasu diidi maayo qowlalaakhari mid kaloo saxaabi kale ama taabici kale qowlkiisa oo uu yidhahdo nazalad waa soo degtay fii kada waa goorma markaysan isdiidayn idaa kaana lafdu lafdigu haduu yahay yatanaawaluhumaa labada macnaba mid gaaray aayadda macnaheedu hadduu macnahaana tusayo macnahaana tusayo iskama hor imaan maxaa yeele macnaha waxa wey macnahaanu aayaddu soo gelaya macnahaanu aayaddu soo gelaya ilaa aayaddu hal macno ma laha soo macnaheedu waa badan yahi ah, macno weynay sheegeen macnahaasay kawna ka mid yahay kawna waa ka mid wey ayadoo la yidhi hmm, ayadoo la yidhi ka dhigan idaa kaana lafdu lafdiga aayaddu hadduu yahay yatanawaluhumaa labada arrimoodba mid oo gaaraya oo macnaha ku dhacaya ma iska hor imaanayaan kamaa dakarnaahu sidaan ku soo sheegnay fi tafsiiri bilmithaal maali markaan fasiraynay qofkii waxa wey waajib ka tago dhan soo ma kii salaada dib uga dhigay kii sakadii waa dayacay kii ribadii cunay mid walba waa ku fasira kulli waa soo wadagelaya marka tanuna tii unbay lamid tahay tii oo kale lamid tahay dukira waidaa dakara hadduu sheego axaduhum salafka mid kamida laha aayadda sababan u sheegay sababuuba sheegay marka oo wuxuu yidhi sababu nuzuuli hadi aayati kada wakada ama tii kalu isticmaalay siiqadii kalo iyaduna daahirka aheed oo wuxuu yidhi xasala kada wakada fanzla allahu hadi aaya ama fanazlat hadi aaya markaasaa mid keena sabab keena tan maxaa lagu samayna labadiiba waxay ku cad tusayaan inay arrintaan oo taagan aayadda soo degto waana laba arrimoodoo kala duwan ka waran laba arrimoodoo kala duwan waana tii tusayday sabnusuulka siiqadii tusayday oo aheed waqaca kada wakada fanazlat hadi اaaya amase fanzla lahu hadi اaaya waana laba arimood maxaa la samayn wuxuu ku yidhi waidaa dakara hadduu sheego axaduhum mid ka mida lahaa aayadda hadduu u sheego sababan sabab sababkaasoo nazalad aayaddu soo degtay liajlihi isaga daraaddiis wadakara alaakharu midka kalena uu sheego sababan sabab uu sheego laba qaadaa lagu kulminaa ku yidhi laba qaab ayaa lagu kulmi karaa faqad yumkinu waxaa suurtagala sidquhuma labaduba inay run sheegayaan suurtagala oo se ku dhici kartaa waa tana laba qaada lagu jamcina bian takuna waa inay aayaddu tahay nasalad mid soo degtay caqiba tilka alasbaab sababaha ay sheegeen oo dhan gadaalkooda oo labada sababood ayadoo taagan a soo degtay ah. taasoo kale waa inaan maalan waa inaan miaalina marka miaalka xoogaa lagu garan karaa labada sababoodoo taagan aayaddu soo degto waa dhici kartaa wax dhiba male labada sababood oo taagan aayadda soo degto waa dhici karta oo maala waxaa ka mid ah markii jaabir ibn cabdillahi wuxuu yidhi markii madiine la tegey a yahuuddu waxay tidhi idaa jaamacahaa min waraa'ihaa ninku hadduu xaaskiisa u galmoodo oo uu gadaal ka maro ay yidhaahdeen ah, meesha uga galmoona waa meesha sharciga ahayd waa meesha carruurku ka dhalanayay laakiin gadaaluu ka maray jaa alwaladu axwala carruurku weershuu noqahayda caruurku weershuu noqonaa saas yidhahdeen hal la ogaado anagu dad ahlu kitaaboo diin yaqaanaa nahay ay leeyihi fanazlat fiiri fanazlat soo soo nasuul kuma cadda saasaa dhacday fanazlat fadu waa sababiya fadaa sababiya fanazlat waxaa soo degtay beenaalayaal weeye nisaaukum haweenkiinu xarun beer ayay lakum idin yihiin waa beertiina haweenkiina fatu u taga xarakum beertiinna annaa shitum si alla sidaad rabtaan idink ayagoo idinka sii jeeda ayagoo idinku soo jeeda ayagoo jeega u jiifa saddexdaas saad rabtaan halkaas aydi beenaalayaal weeye weershanimadu saas kuma timaado khalaas aayadtaas marka waa caddahay sabab nusuulkeedu wuxuu ahaa hadalka yahuudda oo ah waxa weeye ninkii xaaskiisa u galmooda iyadoo ka sii jeeda waxa weeye cunug weershu noqo hadalkaasaa lagu burinaayey sabab nusuul cad weeye xadiidkana saxiixulbukhaari buu ku yaalla saxibulbukhaariga uu ku yaalla abu daawuudka waxaa ku yaalla cabdullaahi ibnu cabaas inuu yidhi arrin kale inuu sheegay wuxuu yidhi qabiiladan ansaarta ah qabiiladan ansaarta ah ansaar aws iyo khasraj asal la dhihi jira soo ma ahan ayagu dad sanad caabuday ahaayeenoo diin ma haysan laakiin waxay la deganaayeen nimankan yahuudda ah, oo ayagu diin sheeganayoo leh tawraadaan naqaan kuwaasay la deganaayeen kuwaas ayay la deganaayeen marka waxay aaminsanaayeen maadaama ay sanad caabudayaal yihiin nimankan yahuuddana dadkii taag ilaahay soo dejiyey sheeganaya yihiin inay ka aqoon roon yihiin oo ka fiican yihin aaminsanaayeen to qofku waa is ogyahay jaahilka in badan waxay islahaayeen idinka dad iska cawaam oo ebelaad tihiin nimankan yahuudda wayna ka fiican waa dad diin haysta oo kitaab saas dartooda waa ku daya jireen ficilka yahuudda wax badan wixii diinba ah waxa weyaan yahuuddaasi ku daya jireen darisay ahaayeen madiina isla deganaayeen wax alla wiii diina badanaaba waa ku daya jireen ayaga uga daya jireen marka ahlu kitaabkana waxaa ka mid ahaa nimanka yahuudiyada madiina deganaa islaamtoodoo dhinac iyadoo u jiifta maana si kale uguma galmoo jir dhinac waa inay u jiiftaan ansaartiina waxay yidhahdeen mahad nimankaan ahlu diinaho ayagaa naga oqooge annagana si kale waa in la iska ilaaliyo khalaas sidaas siday u aheed quraysh laakiin dumarkooda siday rabaan ugu galmoo jireen mar haddii meesha uga galmoona uu yahay makaanka caruurku ka dhalanayo xalaashaha siday rabaan ugu galmoo jireen ayagoo ka sii jeeda ayagoo ku soo jeeda iyo ayagoo jeega u jiifa intaba saasay ahaayeen nin marka muhaajiroo quraysh ah aawuxuu guursaday gabadh ansaar labadii qof marka isku dabeecad maan isku dhaqan maaha wuxuu damcay siduu rabo inuu ugu galmoodo markaas tiri raallah annaga anagoo dhinac u jiifna maana si kalena lakuguma yimaado haddaad saas diyaar u tahay mar haddii kala ordigato bal ka tali ha ilaa waxa wey yahuuday a laga soo qaaday oo haddee waa dad culummo hore ku xidhan oo lunsan bis arrintii waa weynaatay nabigay gaartay a arrintii la waa diina moogta nabigay gaartay nabigu waxaa la yidhi waxa weyn arrintaasaa dhacday fiiri fabalaqa dalika rasuul اlahi salى اlahu alيه wasalam arrintii rasuulkay gaartay faanzl اlahu fiiri faanzl اllahu ilahi wuxuu soo dejiyey nisaaukum haweenkiinu xarun beer ayay lakum idinka idin yihiin ee fatu u taga anaa shitum kayfa shitum sidaad rabtaan ay muqbilaatin wa mudbiraatin wa mustalqiyaatin idaa kaana yani idaa kaana mawdi mawdic alwalad idaa kaana almakaan mawdic alwalad waxa weeyaan aayaddaasaa soo degtay kayfa shitum saaad rabtaan aad ugu tegi kartaan bishardi makaanka looga golmoona inuu noqdo meesha caruurku ka dhalana khalaas haye aayaddan sal mas laba sal mas-uul kala duwan maaha markaasoo kale maxaa lagu jamcinaa waxaad leedahay wax dhibaataa male waxaa dhici karta labada arrimoodba waa taagnaayeen yahuuddii sidaanay tiri waa taagneed daway u baahneed gabadhan ansaariyadda iyo wiilkan muhaajirkana waa isguursadeen ayadana dhibkaana taagna labadii arrimoodoo taagan aa ah, ilaahay hal mara soo dejiyey nisaaukum xarun lakum faatu xaruma maashidka khalaas marka labada sababood a ah, ayadsaas u wax isdiidaya male wax lagu kala rajaxo la yidhahda kan ayay aayadda soo degtee kan kuma soo deginna ma jiro sidaas weeyaan waxaa la mid ah qowlka ilaahay oo ilaah subxaana wa tacala alcimraan uu yidhi in aladiina yashtaruuna biahdi illaahi wa aymanihim amanan qaliila dadka ilaahay ballankiisa gadana ee dhaarta gadana lacag yar ku gadana ulaaika laa khalaqa lahum fi laakhira dadkaasu aakhira wax nasiiba kuma laha ilahay agtiisa wax nasiiba ilahay agtiisa kuma laha walaa yukalimuhum اllahu ilaahayna qiyaama la hadli maa walaa yanduru ilayhim ilaahay fiiri maa maalin ywma alqiyaama walaa yuzakiihim ilaahayna dahiri maah u dembi dhaafi maa walahum cadaabun aliim dadka beenta ku dhaarta ee dadka islaamiyeed xaqooda saas u inkira xaqaa lagu leeyahay melihi laygumale uu leeyahy kitaabkan iiga mar maf markaasuu iska qaadana uu leeyahay mid kitaab dhinaciis cusleeyaanba mari jira macangeliskaana uu leeyahy kitaab yar inta loo keena waa mujrim oo waxa weeyaan marka qofka noocaasa waa inuu diyaar u yahay oo ogaado waxa weeyaan ilaahay maalinka la hortago inuusan wax nasiiba ku lahayn ila cadaab maahan amase xaq isaga laguma lehe xaq islaameed uusan lahayn ku dooda anaa war melihid hor dhiga tag markaasuu le ku maraa maf kaasuu ku qaadana saas aayaddan marka saas leh bukhaari wuxuu leeyahay cabdullahi mascuud wuxuu yidhi nabigaa yidhi sala allahu calayhi macnaha bukhaariga xadiis oo macnahaas uu sheega nabigaa yidhi qofka ku dhaarta dhaar uu been ku sheegayo si uu maal muslim ugu qaato laqiya allaha wahuwa calayhi qadbaan ilaahay maalinta qiyaamaha la kulma asagoo ilahay u caraysan marka wuxuu leeyaha aayaddan ashcaf wuxuu yidhi fiya wallaahi kaana daalika wallaahi aayaddaanu anay igu oo arrintaas anay aheyd oo say wuxuu yidhi kaana baynii wa bayna rajulin min alyahuudi aniga iyo nin yahuud ah ah waxaa naga dhexeeya ardu dhul fiiriya waxa weeyaan nin <laughs> waxaa la weeyaan dadka soomaalida cadliximadooda nin shiika a ah, waxa weeyaan waxaa usoo wada dacwada laba nin oo muslima ah, fiiri laba nin oo muslima markaasuu wuxuu yidhi war saas iyo saasaad xaq u kala leedi midaa marka shiiqii da'wey laftirkiisa wuxuu yidhi shiik wa shiika mujrim waa oo waxaa dhaca mujrimku yahay mid ahlulbidaca ah oo iyo aniga isaysana markaas uu nafsimayo xukunkii waa muslim kale day laa xawla walaa quwata ahlulbidacaad ah sheegtay yahuud iyo adugu haddaad timaadaan waa in la niseen xukunka yahuud iyo adiga haddaad soo dacweydaan cadaalad kitaabka alla waa in laku kala saaro ee yahuud waaye yahuud yahu bax ma diinkayaga kuma taalo ma ku taalo diinkayaga yahuudaa te orod bax yahuudaan ahay hadduu inta soo istaaga idhaangu yahuudaan ah ninkaana ishaysana hana la kala xukmiyo waxaa la leeyahaye dawada waa laga dhegaysaa waa laga dhegaysaa mid walba aqu leeyaha loo ukmina ka hor adigu ahlubidcad ka marka wuxuu yidhi yahuud iyo anigaa isqabsanay dhul aan lahaayu ii diiday oo naga dhexeeyey nabigaan u tegay sala allahu alayh wasalam fa qaala lii rasuul lahi sala lahu alay slam dhulkeenaan ka bayinatu dhulkii asaga haya ninku haye markhaati ma haysataa albayinatu cala lmuddaci qofkiina waxaanaan leeyahay markhaatiya loo dira dii qof walba dadkan diisuu sheegana haye markaati ma haydaa saasaa nabigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam markaasaan idhi yidhi qultu laa rasuulka wax markhaatiya ma hayo wax markhaatiya ma hayo qaal fa qaala lilyahuudiya exli haye yahuud daaro amaba kugu leeya yahuud iguma laha haye kitaabka ilahay ka ma fiir waa yahuudi ogow ka waran yahuud haddii maanta lagu dhaariyo ma yeeli lahayd hadaad muumin tahay waa inaad yeesha ah, yahuud haddii lagu dhaariyo khalaas waa inaad yeesha ah, bis qultu waxaan idhi yaa rasuulalahi idan yaxlifu wayadhabu biala rasuul kale waa yahuud waa iska dhaaraan kaasu qaadaan rasuulka allo maxaan samaynaa faanzla allah ilahay markaa soo dejiyey fiiri arrintaana dhacday faanzla allah soomaha sa nusuul mubaashara markaasa ilaahay soo dejiyey ina aladiina yashtaruuna bicahdi illahi waaymanihim amanan qaliila ulaaika laa khalaqa lahum fi laakhirati aayadaasa ilaahay soo dejiyey hadduu qaato asagaa naar ku galaa weye soo mahnaayd macnaheed hubinkii waba lagama bedelin asagaa naar ku galay ka leexa yahuudku sidaas wey dad badan waxa weeyaan maanta fiiri haddaadan wax u xogmin maalan xaqii asaga iskale qofkaan way soo dacwoodeen xaqi ninkaana ka haysta adiga markhaati markhaati keenso umbaad leeda soo ma marka koo war aqa muka xaqaan iga qaba war ma ka qabtaa maya markhaati ma haysataa wey intaas wey dacwad markhaati ma haysataa ma haysta hadduu yidhi maka dhaaraydaa wey khalaas war dhaarad ku leeda makuu dhaariya waa loo dhaariya saasuu xaqiisii ku waaya xaqiina ninkaana haysta soo ma ninkaas ma cadaalad wax ku xukmiy mse dulmi cadaalad wax ku xukmiy wamaa daalika xaqi ninkii qaatay soo mahan islaameen cadligii marka dadku ma yaqaaniin haddaad maanta qofkii maxkamad taga haddaan hantidii isaga faraa laga saarin cadli ma jiro wax cadli la yidhaha ma jiraan cadli waxaa in adiga waxaaga lagu siiyo bis taas ma taqaanin diin aadinaan fahmayn markaas diinku saas maaha waxa weeya diinku waxa weeye dariiqa xukunka in qof qaadigu maro bis maxaa yeelay maxaa qaadigu wax ku xukmiya ma qalbigu ogyi iyo qayrka muxuu asaga wax ku xukmina daahirka bis daahirka sida muuqata inuusan ka lexleexanaa la raba markhaati ma haysataa keeno waa lagugu siin haddaad markhaati sax u yidhi markhaati ma weyda war maka dhaarayda isaga alla waa ka cabsadid waa iska mac khalaas qaadiga wax kaleeto korkiisa maaha kala taga wey ninkaas unaan ku dhegin mar dambe aadi caadil maaha qaadigaanu aniga igama qaadin xaqi caadil waaye eeadaan xugun oqoon nabi maxamed aa yidhi sal allahu cala waslm aniga ma ogi wa waxa weeye basharan aan banu aadam ah markaad iisoo xukun tagtaan oo dacwada dhagaysto xukunka waa kala xukmina waxaa dhici karta qof inaan uxukmiyo wuxuusan lahayn nabi maxamed aa yidhi sal allahu ala waslm ma garata nabi maxamed aa saas yidhi kawar haddana waa kanaaba yahuudkii nabigu dhaaruu leey soo ma jeedaan wax dhaaraha saasana lagu kala baxa ha haysto xaqaaso dura maxaa shareecada waa loo soo dejiya daahirka in kala baxo laakiin nabigu wuxuu yidhi qofka aan u xukmiyo aniga nebi maxamed xaquusan lahayn ha ogaado waacad naaruhu qaatay xalaal u noqon maya maxamed hadduu tago xataa oo nabigu u xukmiyo xalaal u noqon maya u ley nabigu sala allahu alay waslm sababtoo nabigu qeybka mi ma oga ninkan waxa waya daahirkaas dooduu dhegaysana soo ma marka aayaddan sidaasay ku soo degtay kaasu waa xadiid saxiixulbukhaari ku yaalla haddana xadiid kaleetoo bukhaariya dhegayso cabdullahi bni abi awfa wuxuu yidhi aayaddan macno kale iyaduna kusoo degtay wuxuu yidhi ana rajulan aqaama silcan ninaa badeeca suuqa keenay suuqu keenay fa xalafa bilaahi ilaahiyuu ku dhaartay laqad ucdiya bihaa maa lam yucda wax laga soo siin in laga siiyo ku dhaarto wallahi intaasaa laga siiy uu leeyay muxuu rabaa muxuu rabaa liyuuqica fiiha rajulan min almuslimiina nin muslima inuu ku dhaco oo waxa weyn hanti uu yidhaha intaas hadii laga siiy hadee ninkii faaiduu rabaa wax u sax intaasuu rabaa bis fanazlat fiiri arrintaasaa dhacday fanazlat waxaa soo degtay ina aladiina yashtaruuna bicahd illahi wa aymaanihim amanan qaliila dadka ballanka ilaah iyo dhaaraha ku iibsanaya lacag yar ulaaika la khalaq lahum fi laakhira nasiib yar aakhira kuma leh dadka ku dhaaranaya badeecada eele wallaahi intaasaa layga siiyey ayadoon laga siin nasiib yar ilahay agtiisa kuma leh ee cadaab xumay leeyi iir ganacsada ismoodaan waa tuuga dadka ku dhaarana badeecada oo waxaysan ku fadhin leh maaha waa cadow meesha fadhiyo oo tuuga soo ma jeedi saasaana aayadda kusoo degta ka waran laba macnoo kala duwan soo maaha haye hadda isma soo horjeedaan waxaa dhici karta labada arrimood aad taagneed yahuudkan iyo qofka ninkan muslimka wa is haysteen midkaanana suuqu ka dhaarta labadii arrimoodoo taagana hal mar aayad kusoo degta khalaas wax iska soo horjeeda male marka iska soo horjeed ma jira adigu faham fiiri marka wuxuu ku yidhi waidaa <clears throat> waidaa dakara hadduu sheego axaduhum axadu salafi selafka mid ka mida lahaa lilaayati aayadda sababan sabab hadduu u sheego sababtaasoo nasalad ay ku soo degtay aayaddu liajlihi sababka dartiis siday yahuuddi yidhaahdeen weershu cunugu noqaa wadakara alaakharu kii kale wuxuu sheegay sababan sababkao aayaddu ku soo degtay sidii waxa weeyaan tii aheyd oo uu sheegay cabdullahi ibn cabaas oo aheyd waxa weeyaan ansaarta iyo inay kala dunaayeen iyo qurayshta dhaqankooda oo gabar ansaar ah iyo nin quraysha isguursado muhaajir ay arrinta kusoo degtay laba sababay kala sheegeen oo mubaashir ah oo mid walba ah arrintaanoo taagana aayaddu daweyda soo ma jeedid labadaas hadday kala sheegaan faqad yumkinu waxaa suurtagala sidquhumaa labadaba inay runtahay Ah, labaduba oo say ku tahay bian takuuna aayadu waa inay tahay nazalad mid soo degtay caqiba tilka asbaabi sababahaasoo taagan oo labaduba taagan yihiin a ah, soo degtay labada sababood ayagoo taagan marka waxba isdiidi maayaan tii kalena waa sidoo kale ninkan muslimka iyo yahuudka isqabsado isdacweeyey isaga waa uu ka dhaaf yahuudki taas waa taagneed ninkan kalena suuqu badeeca keenay beenuu ku dhaaf taasuna waa taagneed aayaddaa soo degtay oo labadiiba sheegtay marka iska hor imaad wax la idhaha ma jiro si kale loo jamciyuu sheegay laakiin sidaas horaa sida sawaabka ah waana siduu shiiku u hormariyey inay xoog badan tahay qaab kaloo laba sabab mas-uul hadii la sheega loo jamciyu kuu sheega oo amase wuxuu ku yidhi takuunu aayaddu waxay noqoneen nasalad mid soo degtay maratayni laba mar maratan maray soo degtay lihaada sababi sababtaanay ku soo degtay wa maratan marna waa soo degtay lihaada sababi sababkaan kaley ku soo degtay taas maa dhici kartaa oo mana waa waaa la dhici karta in markii horeto yahuudu tiri weesha cunugu noqo aayaddu soo degto haddana mar kaleeto waxaa dhacday waxa wey gabadhan ansaariyadda iyo ninkan ah, muhaajirka isguursaday oo jiifka isku afgaran waayey haddana aayaddii mar kaleeto lasoo celiyo lasoo deji laakiin midaas dambe daliil sariixa oo saxiixa waa loo keeni waay yidhahda culammadu aayaddu asalna waxaa aayaddu inay mar soo degto asalna waxaa ah aayaddu mar inay soo degto marka sida hore ayaa xoog badan in loo jamciyo haddaad aragto laba sabab nusuul wa haadaani sinfaani labadaa nuuc haadaanida halkee loo celin waxaa loo celin labadii nuuc oo ikhtilaafu tanawuca ahaa ikhtilaafu tanawucii hore fiiri wa haadaani sinfaani labadaa nuuc alladaani labada dakarnaahumaa aan soo sheegnay fii tanawuci tafsiiri tafsiirka nuucyoobidiisa aan ku soo sheegnay taaratan marmar litanawuci اasmaai asmaada noocyoobiteeday usugnaaday iyo wa sifaati sifaada wa taaratan marmarna lidikri bacdi anwaaci musama musamaha noocyaalkiisa gobol ka midoo la sheegay usugnaaday iyo waaqsaami qaybihiisa kam tamhiilaati xaalay lamid yihiin miaalin humaa labadaasu alqaalibu waa kuwa ugu badan fii tafsiiri salafi اlumma ummadda salafkooda tafsiirkooda aladii tafsiirka yudanu loo malaynaa annahu mukhtalifun inuu iskhilaafsan yahay ikhtilaafu tanawuca waa kii shiiku laba kusoo sheegay mid wuxuu ahaa waxa weeyaan lafdiga musamaha ayaa mid wuxuu ka cabiraa cibaaro oo macno dheeraada wadata mid kalena wuxuu ka cabiraa cibaaro kale oo macno dheeraada on tii kale wadan sida asmaada allah asmaada nabiga sala allahu calayh wasalam asmaada qur-aanka asmaada qiyaamaha asmaada seefta masluulun muhamadun saarimun sayfun waa naga soo marnay marka asmaa kala duwan asmaadiyaa kala duwan markaasaa mid walba wuxuu sheegaa magac oo macno gaara leh kan kalena wuuoo oo daad musamihina ku dhacaya macno dheeraadana leh midkii kalena wuxuu sheegaa magac kaloo asna musamaha ku dhacaya macno dheeraadana leh taas waa nuuc ahaa ikhtilaafkii kalena wuxuu ahaa lafdi caam ah oo macno guud leh in macaanidiisii midba qayb ka mida sheego musamaha musamaha ku sheega oo lafdiga caamka ahaa macaani weynu leeya sida daalim oo kale aalim macaani weyn ley soo maha mid wuxuu ku sheegaa kii salaada dayacay mid midkii sekada dayacay mid midkii ribada cunay mid mid sinaystuu ku sheegaa kulligood waa soo wadagelaya taasna nuuca labaad ahe labada nuuc waa labadaas wuxuu ku yidhi wahaadaani sinfaani labadaa nuuc alladaani labada dakarnaahumaa aan soo sheegnay fii tanawuci tafsiiri tafsiirka nuucyaabiddiis aan ku soo sheegnay taaratan marmar litanawuci lasmaai wa sifaati asmaada iyo nucyaalka ku sugneed oo waxa weyan waa markii la fasirayay sida asmaada allah asmaada nabiga asmaada qur-aanka asmaada qiyaamaha asmaada seefta mar waxa weeyaan sifaad oo waxa weya muhamed iyo saarin waxa weya magacyadiin waa kala duwan yihin sifaanbay leeyihin kala duwan yihin hal waa ku dhacaya marka litanawuci asmaa wasifaat waa sidaa muhamed iyo waxa weeyaan eh, eh, saarin magacuna waa kala duwany macnuhuna kala duwany haddana hal daatay wada ku wada dhacayaan soo ma oo seefta taas mid wa taaratana lidikri bacdi anwaaci musama musamaha waa caamkii musamaha anwaacdiisa gobol ka mida la sheega aalimkii alaleeya waa qofka salaada dayaca macnihii aalim oo dhan ma qofka salaada maaha laakiin qofka salaada dayaca macnihii daalimku lahaa qayb ka mida wey marka waa kaasa iyo aqsaamihi musamaha aqsaamtiisa qadar ka mid ah la sheegaa ka tamiilaati sida miaali ka timiilaati miaaliyaalo xaalay la mid yihin miaalin xaalay la mid yihiin humaa labadaas nuuc alqaalibu waa kuwa ugu badan fii tafsiiri salafi lumma ummadan ummatu maxameda salafkeedii tafsiirkooda khilaafka aad ku aragta kan ugu badan waa midkaas alladii waa tafsiirka yudanu loo malaynaya annahu mukhtalifun inu iskhilaafsanya mana iskhilaafsana labadaasaan ugu badan wa min atanaazuci khilaafka waxaa ka mid ah khilaafka almawjuudi ka soo arooray canhum salafka xaggooda maa shay yakuunu lafdu lafdigu noqonayo fiihi maaga dhexdiisa muxtamilan mid ixtimaala lilamrayni labada arrimood imaa likownihi lafdiga inuu yahay mushtaraka mid la wadaagsado fi luqati uu idin dhigahaan malayna aniga laakiin fi lafdi idhigaa fi luqati ogaa waxa wey nusqooyinku lafdigaas isu khilaafsan yihiin oo nusada muasasadu daabacday waxay dhigeen fi luqati xoogaa manaasibna meesha iyada u ah tarkiibka saasa u ah laakiin nusqadaydan muxaqaqaa fi lafdi a ku taalla nusqada ku daabacan fataawaha mujaladka saddex iyo tobnaaday ku jirtaa risaaladan majmuuc lfataawa oo toddobiyo soddonka mujallaa ama shan iyo soddon mujalla iyo laba farisa weeye mujaladka saddex iyo tobnaaday kudhex jirtaa waxaana ku qoran waxa w sidaan aniga lafdiga igu qoran oo kalafdi waxaa ku qoran fi lafdi laakiin mid midda muasasada xoogaa u munaasibsan xagga siiya tarkiibka marka wuxuu ku yidhi ima likownihi inuu yahay lafdigu mushtarakan mid la wadaagsado fi lafdi a fi luqati xagga luqada ka lafdi qaswara sida qaswara lafdigeedoo kale alladii qaswarahaasoo yuraadu loola jeedo bihi qaswaraha arami ugaarsadaha wa yuraadu loola jeedo bihi qaswaraha alsadu libaaxa iyo wa lafdu cascasa cascasa lafdigeeda alladii lafdigaasoo yuraadu loola jeedo bihi lafdiga iqbaalu layla habeenka soo qaabilidiisa iyo waidbaarihi sii jeesashadiisa waxaa kaloo jira tafsiirka slka iskhilaafkooda mar wuxuu ka yimaadaa lafdiga wuxuu yidha lafdi mushtaraka mushtaraka hadda waa soo marnay alfaadda waa nagi nir shan macnay leedahay mushtarak muxuu ahaa waxa weeyaan itixaadu lafdi wa tacadud lmacaani macaanidii waa baranta lafdiguna waa mid waanagi kusoo miaaliyey caynu isha adiga tan kugu taallaa waa caynu isha eelka biyaha ka soo burqanayaan waa caynun dahabkana waxaa la idhaha caynun fiiri marka macaanidii waa badan tahay laakiin magacii waa hal mid waa caynu laakiin waxa uu tusay macaanida uu tusay sooma badna markaasoo kale waxa la hahda lafdigan waa mushtarak oo wuxuu ka dhaxeeyaa alcayn اlbaasira wاlcayn اljaariya iyo caynta oo fida oo amanka ah oo lacagta oo dahabka ah saddexda waa ka dhexeeya markaasoo kalena ikhtilaaf ku ay marka labadii macne oo lafdigu ka dhaxeeyey ayaa midba mid sheega maala waxaa kamidu kugu miaalay aswada kaanahum xumurun ilaa wuxuu yidhi gaalada say diinka uga cararayaan say qur-aanka uga cararayaan kaanahum waxaad moodaa xumurun dameero dameerahaasoo farad ka carartay min qaswara kaanahum xumurun mustanfira dheh waxaad moodaa dameero yaacday farad ka carartay min qaswara xawiya qaswara xumur waa la yaqaanaao dameeruhu waa un labo xumurulwaxshi dameer farow ama dameer dibadeed waa dameero kuwan xoogaa u eg laakiin duurka jooga ugaanaho xalaalaho la cuno kuwaan oo aan raranana ayagana waxaa la idhahdaa xumurulahliya laidhahda kuwaasna xumurulwaxshiya la idhahdaa waa duurjoog iyo kuwa dadka la jooga labadaba xumur waa la yidhahdaa qaswaraha la ydhah qaswara laba macnuu leeyahy libaaxa qaswara la ydhahda qofka ugaarsadahana qaswara la ydhahda qofka ugaarsadahana maxaa la ydhaha qaswara qofka dad oo ugaarsiga iskaga noolaa jira duurkaasu ta iska qaato allaartiisa ama qorigiisa uu hal ugaaru ku dhejina waa soo qalana laba maal sadde maal cuna berri berri qorigiisu qaadana mid kalu raadina say qoyskiisuba saasa ku nooli qaaraaba ka ganacsa marka ninkaas waa leedaha qaswara carabiga libaaxana waa leedaha qaswara salafkii marka waa fasireen aayadda qaar mideeda kale fiiri dameerka dabadda jooga yuu ka carara wuxuu ka carara mar alla markuu u jeedo nin ugaarsadaa ile shalu mid ka dilay daraadu mid ka dilay markuu jeeda isagoo gurguurada farow iska rida waa la dhihi kara marka ayadda waa lagu fasiri kara waxaa la dhihi karaa gaaladu say xaqa uga cararaydo kaannahum waxaad moodaa xumurun dameer debadeed dameer dibadeedyaalaad moodaa mustanfira oo yacday dameer debadeedyaalkaasoo farad ka carartay min qaswana ugaarsabe o qaar kaloo salkiiyo maya waxay yidhaahdeen kaannahum gaaladu waxaad moodaa xumurun dameerkii guryaha joogay dameerahaasoo mustanfiratun yacdoo farad ka carartay min qaswara libaax inta meelaha lajooda haddii libax arkaa cararaay marka haddaad taasoo kale aragto he waa iskhilaafeen maaha labada macno lafdigan soo mushtarak maaha qaswara libaaxna waa la yidhahdaa ugaarsadahana waa la yidhahda ma kala xigaan mar haddaysan kala xigin waxaa bannaan waxaad fiirineen labada macno ma isdiidayeen mase waa iswaafaqayeen taasaad fiirine haddaysan isdiidayn labadaba waa ku fasiri ayda waxaa leeda labadaba aayadda waa loola jeeda maxaa mid gooniya haddaad rajaxdo waa tarjiix bilaa murajix waana qalab mid qowlkaana xoog badan qof iska caamiya waxaad arkayda culummadu masaladan laba qowlay ka yidhahdeen qowlkaasa xoog badan xuu ku xoog badan yahay haddaad tiraa ma sheegi karo ila murajaxaadda waa la yaqaan boqol iyo dhowra la gaarsiiya muxuu ku xoog badan yahay qowl mogta waa xoog badan yahy kuma xoog badnaado qowlku daliil ah la rabaa iyo murajix haddaad tiraada marka tanaa loola jeeda labadii mid ka mid ah waxaa lagu leeyahay ma daliil maxaa kutusay murajaxaad ku rajaxday noo sheeg mis maadaama aysan isdiidanayn dameer farowgii waa ka carara ninka ugaarsadan dameerkan kaleeto libaax waa ka carara bis adug walba ujeedda waxay gaalada xagga inay ka cararayda soo maaha ku fasir labadaba labadaba ku xambaar waana qaacidada cuthaymiin uu maro tafsiirka iyo qur-aan oo dhan markuu fasira mar haddaan labada macna isdiiday ku xambaar aayadda xamlu lmushtaraki calaa macnayeyhi waxa weeyaan waan arki doonnaa in jumhuur lculamaa ku tageen kitaabka matnigiisa inoogu imaan kaas waa o marna lafdigu waa mushtarak laakiin labada macno laguma xambaari karo mid in loola jeedaa qasaba maxaa xukunkaaba iskilaafaaba miaal quri ama qari dhehe labadaba waa saxiixe qari ama quri dhe quri quru aqrana waa lagu jamciyaahe duhrigana waa la yidhaha luqada carabiga xaydkana waa la yidhahdaa duhriga gabadho ay ka daahir noqoto xaydka quri aa la yidhahdaa xaydka laftirkiisana qura aa la yidhahdaa luqa carabiya fasixa wey labadaba qowlka ilaahay marka oo ilaah uu yidhi waalmudallaqaatu gabdhaha la furay yatarabasna way sugayaan bianfusihina nafafyaalkooda marka la sugo marka la furo hore kama guursaayaan day ayagoo ninkeedii ay awal is arkeen markii la furay hore ka guursato guur maaha waazino ma aha waazino ah, hadhowna dhibaato weyn iyo waxaa ka dhacayda dad isina isku dilaan waa aragna gabar saddex nin isla qabto oo waxa weeyaan hal cunug ay isku haystaan waaba naloo keenayba ilaahay uga cabsada waxaasna yaa keena ma taqaana gabdhaha ilaahay xuduuddiisa ka gudbay oo aan weligoodu nikaaxayn ma dhici kartaa gabadh aabbaheed inuu saddex nin ku nikaaxiyo saasaa sharcigu u ilaalina marka uu leeyahay sharcigu war gabdhaha weli weligooda ha laga doono waxaasoo kale la ilaalina laakiin ayada hadii la ydha duurka iska gala hadba nin wilaayada u dhiibo kana u dhiiba waa kuu dhiibtay igu nikaaxi waa kugu nikaaxiyey boqolkiisa kun u ka qaada aloo kale isaga dhalay isaga waa qaraabate khalaas haddana midkaa bari u tegi tala heshiida haya kana igu nikaaxi ah. ha kugu nikaaxi boqolkayga si ah. xuduud alle mar haddii la godo haya cunugaa dhashay nin walba intii la kala dhuumanayey mar haddii cunug dhashay waa la soo baxa nin walba cunugiisu raba ah. markaasay isbitaalka iskugu imaanayan saddexdood ka tali shalay adaa yidhi gabdhaha duurkaa laga guursaday weligood ayaan laga nikaaxsanay masaafadu waxaan adaa yidhi ka tali waatana waa aragna ayaana wada inoo taagneed soo uma jeedin marka mararka gabal marka waa aragna waxa weeyaan waagaas midaa i furayoo markii shan habeen la joogay aan kana guursaday markaasaa kii inta furay aan mid kale adisababa ayaanan tahriib sugaaya ku guursaday waa ka soo laabto markaan soo laabtaan mid meeshaas ku loo yidhi anaa ka fududoo hadda ingiriiska layniigu maqan yaho kaasaan haddana guursaday le kawar xaaraan waxaasoo dhan waxaasu guur maaha waa zino ilahay uga cabsada waa zino guur maaha waxaas gabadha mar haddii ninku furo wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaata quruuq marka quruugii saxaabadii gabal wuxuu ku fasiray qurcigu waa xaydku yidhi gabadha goor marka la furaayo haddii loo galmooday waajib waxaa inaan la furin gabadha oo duhri loogu galmooday iyadoo daahira oo intay daahirheed ay ninkii is arkeen xaaraan la fura marka la fura gabadhu waa inay daahir tahay oo aysan xayl qabin gabadho xayl qabta in la furaana waa xaaraan kale ayadoo daahir intay daahirkeed ninka is la furaana waa xaaraan kale maxaa la rabaa ayadoo daahir ah intii xayl ay ka qubaysatay kadibna aysan ninka isaaran in la furo soo ma haddii la yidhaha marka saddex qur laga rabaa duhur haddii lagu fasiro midka lagu furay koo ay leedahay hal xaylaa ku dhacay waa ka qubaysatay kii labaad labo aan mar ahe xaydkii labaadaa ku dhacay way ka qubaysatay duhrigii saddexaadaa u yimid saddex maalinka duhrigaa saddexaad dhammaado xaylka maanta kooaad ayl u yimaado gabadhi u dhamaatay ciddigii haddii la ihahdo saddex qur itirso ilaa saddex daahir waa u dhamaatay soo ma haddii xaydka lagu fasirana duhriya lagu furay soo maahan xaydka markuu u yimaado gabadhii waxa weeyaan koo hal xayl markuu dhamaaday leedahay hal xayla ii dhamaada duhrigii labaadaa yimid waa dhammaaday xaydkii kalea u yimid markuu dhammaaday leedahay kii labaada ii dhammaaday duhrigii saddexaadaa yimid markuu dhammaado uma dhamaan ciddadii xaylka kale tirse ila saddex xaylaa la rabeeyey xaylka saddexaad markuu yimaado oo dhammaado duhriga afraad yimaado ay leedaha waa farqigaasa udhexeeya marka aayaddii laguma fasiri karo ama dhici karo labadaba waa loola jeedaa saddex xeel ah, ah, ha tirsato ama saddex dam ismaba lehe isku waktiba maaha saddexda xaylaa dheer haddii la yidhaha saddex xayd ha tirsato aa dheer soo ma jeed isku mid ahayn marka aayaddii ma dhici karto in la yidhaha labadaba waa loola jeed qur'ina waa lafdi mushtaraga duhrigana waa la yidhaha xaydkana waa la yidhaha laazim markaas waa in la kala rajaxo ah, waa in la kala rajaxo waxa weeyaan waxa loola jeeda waa in la kala rajaxo ee ma banaano in la yidhahdo xamlu lmushtaraki calaa macnayeyhi waxa weya lafdigan waa mushtarag oo laba macna waa lagu fasira markaas ma banaan qaraa-inaa la fiirina markaasaa midka u munaasibka lagu xambira waxa weyan xaydka in lagu xambaarana laba xadiisaa ku soo aroortay oo saxiixa marka haddee tafsiir markii la gaaraa tarjiix la gaari doonaa lakiin laba xadiis inuu leeyahay waa inaad sii ogaataa marka lafdigu markaas oo waxa weeyaan mushtarag mhm, lafdigu marka uu labada macna iska hor imaanayaan labadaba laguma xambaari karo waa la gartaan umalayna markaysan iska hor labada waa lagu ambaara khalaas so macno cad maaha marka wuxuu ku yidhi wa min atanaazuci khilaafka waxaa ka mid a ah, khilaafka almawjuudi ka soo arooray salafi salafka maa shay ayaa ka ah, oo amase maa macno ku rid macno ayaa ka mid ah macnahaasoo yakuunu lafdu lafdigu uu noqonayo fiihi macnaha dhexdiisa muxtamilan mid aqbali kara oo kan macnaha uu ku fasiray iyo kan macnaha uu ku fasiray labadaba lafdigu aqbali kara marka haddaysa markaas sababta u aqbalaana waa maxay laba sababoodu mid u aqbalaa midaan aqrinin tan kale ma aanaan gaarin laba sababoodu mid u aqbali kara labada macnaba ima likownihi lafdiga ahanshadiisa mushtarakan mid la wadaagsada uu yahay fi luqati agga luada xagga luqada ayuu labada macnaba lafdigu iska leeyay ka lafdi qaswara sida lafdiga qaswara alladii lafdigaasoo yuraadu bihi loola jeedo araami ugaarsadaha wayuraadu bihi loola jeedo alsad libaax iyo walafdu cascasa lafdu cascasa ayadana fiiri cascasa laba macnay ku fasireen waxay ku fasireen cascasa waxaa loola jeedaa adbara habeenku markuu tago in qaar badanoo taabiciyaalka ka mida ah waxay ku fasireen cascasa waxaa loola jeedaa aqbala habeenku markuu soo qaabilo waxa weeyaan qoraxdu dhacdo in badanna saxaabadii ka waxay ku fasireen habeenku markuu sii tagaayo adbara labada macnana luqadan lafdiga lagu yihahdaa aladi lafdigaasoo yuraadu bi loola jeedo iqbaalu leyli habeenka soo qaabilidiisa sida qaar badan oo taabiciyaalka ku fasireen iyo waidbaari habeenka tegidiisa sida saxaabada ku fasireen marka waxa weya labadaan macna isdiidi maayaan ilaahay la waleyla habeenkan ku dhaartay idaa cascasa markuu soo qaabilayo markuu tegaa labadaba dalqalab inuu ku dhaarta xa u diida midna hadda murajix gooni uma haydin laakiin waxaa dhici karta in la kala rajaxo wax nuuca ah, tarjiixa ah, oo waxaa la leeyahay waxaa soo socda oo ka dambeeya waa subxi idaa tanafasa subxi idaa tanafasa subxigan ku dhaartay markuu neefsado macnaha markuu dilaaco fajaru marka waaba kan habeenkan sii tegidiisii aqbaalka ku fasirtan hore oo kaladu waxaad tidhahdaa waleyla habeenkan ku dhaartay idaa cascasa markuu soo qaabilo oo mugdigu yimaado oo habeenku yimaado wa subxi subxigana waa ku dhaartay idaa tanafasa markuu neefsado habeenku tegey marka xoogaa nuuc tarjiixa cuthaymiinna waa sagay tarjiixaas marka labada macno mar haddaysan isdiilayn ku xambaa hadday isdiidayaana kala raja ayagoon isdiidayn waxaa ka mid a ah labadan hadda uu sheegay oo cascasa iyo waxa weeyaan iyo qaswara ayagoo isdiidaayo in la kala raja ay waajib tahayna qurcigaa ka mid a ah. marka halkaas iska joogo allah subxana wa tacala alam sala allahu calaa nabiyina maxamed